ilaahay subxaana wa tacaala ee loogu yeedhayo dadka yaynu insha allah wax ka odhan doonnaa wax badan oo hore waa laga hadlay dacwadda munaasabaadkuna way iska soo noqnoqdaan waad la socotaan baryahan dambe manaadiqda degaanada kamida in gaar ahaan meelahan reseefka ay yidhaahdaan in macaahid ka shaqaynaysay la xidhayo ama la xidhayba waa maqasheen masaajid in la beddelayo oo raggii hayay laga bedelayo oo niman suufiye ah oo maaragtay diinta ka fog in lagu wareejinayo macaahiddii iyo maaragtay masaajidiiba arrintaas marka kolley waxay keenaysaa in laga hadlo eh, iyo taa iyo wixii la halmaalaba dacwadda aynu hayno ee eh, ummadda islaamka ku wajahan ee ahlu sunnaha ah dacwaddaas oo manhaja salaf u socota eh, waxyaabaha ahamiyadday leedahay iyo maxay tahay dacwaddaasi tacriifkeedu horta muxuu yahay maxaa ahamiyadda ay leedahay ama ahdaafta iyo ujeeddada laga leeyahay maxay tahay eh, maxaa dadka ka shaqaynaya ee hawshan ku hawlan eh, fadaaisha ay helayaan iyo waxyaaba ay helayaan markay hawsha u taagan yihiin maxay noqonaysaa waxbaynu ka sheegi doonnaa insha allahu eh, waxaynu wax ka tilmaami doonnaa Eh, qofkan daaciga qudhiisu ee eh, diinta faafinaya bal wuxuun sifaadkiisa ka ah oo xaaladaha noocan oo kale ah si uu u najaxo dacwaduu wado iyo khayrku ka shaqaynayo say u najaxdo maxaa tilmaamoo loo baahan yahay inuu ku sifoobo meelahaasaynu insha allah bal intaynu ka gaadhno aynu wadi doonaa addacwa fi luqati waxaa la yidhahdaa waa masdaru dacaa fulaanu ilaa kada marka la yidhahda dacaa fulaanu ilaa kada hebel hebel ayay noqonaysaa luqa ahaan dacawa ayayna ka soo jeedaa sida ibnu faris iyo ragga luqawinta ay leeyihiin waa eraygaasi dacawa oo daal iyo cayn iyo wow ka kooban wuxuu xambaarsan yahay waa calaa imaalati shay ilayka bisawtin wa kalaamin inaad xaggaaga u soo u yeedhid cid adigoo codkaaga iyo hadalkaaga ku soo jiidanaya kula hadlaya aad soo jeediso ayaa waxaa la yidhaahdaa eraygaasuu ka soo jeedaa oo dacawtu fulaan hebel baan u yeedhay waad u yeedhay markaa dee uu kuu soo jeestay waa luqa ahaan ducaad marka la yidhaahdana adducaa waa qowm iyaguna yeedhaya oo waxay ku yeedhayaan ama ilaa hidaaya aw ilaa dalaala ama wax baadiyay ku yeedhayaan ducaatu dalaal bay noqdaan oo wax baadiya bay ku yeedhayaan ama waa ducaatu hidaayo hanuun bay ku yeedhayaan eh, waxaa la odhanaya qofka markaa waa daaciya rajulun daaciya daaci iyo daaciya waa isla macna uun haadu mubaalaqa un bay tilmaamaysaa eh, ninkaas daaciyaa la yidhaahdaa waa qof diinta ku yeedhaya xaqa ku yeedhaya daaciya waa la yidhaahdaa fulaanun eh, daaciyatun ala dalaalana waa dhici karta inuu ama ilaa bidca mid bidca ku yeedhaya oo shay baadinimaa ku yeedhiyana waa noqon karaa marka sida rasuulku ad inoo sheegay salawatu ullahi wasalaamu alayh man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ajri man tabicahu waman dacaa ilaa dalaala kaana calayhi min alimi milu aaaami man tabicahu qofka hanuunka ku yeedha ee khayrka dadka ugu yeedha wuxuu helayaa waxaa weeyaan kaa uu ku yeedhae raacay ajarkiisio kale isagoon kaan waba laga nusaamin ka baadnimo ku yeedhaana ciddii raacdayna isagana waxa weeyaan dee wuxuu ismkeedi iyo dembigeedi buu qaadaya iyadoon kaana waxba laga nuqsaamin marka isilaaxa lagu soo dhowaado addacwa ila allah maxaa looga jeedaa imaamu abari tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahay hiya dacwat اnnaasi ila alislaami bilqowli waalcamal waa dadku diinta loogu yeedho qowl ahaan loogu yeedho iyo camal iyo ficil ahaan loogu yeedho ayaa daw la daw il اllah sheekhu islam ibn taymiya mujaladka shan iyo tobnaad isna uu kaga ila allah hiya adacwatu ila aliimaani bihi wa bima jaءat rusuluhu bitasdiiqihim fima ahbaruu bihi wa aacatihim fima eh, umiruu fiima amaruu marka wuxuu le dacwo waxaa la yidhahdaa eh, in loogu yeedho dadka iimaanka iyo tawxiidka loogu yeedho iyo wixii rusuulkala timi oo laga waramo wixii la rumeeyo fii ma ahbaruu bihi waxay ka warrameen waa in la rumeeyaa waa in la ateecaa waxay amreen taasay markaa dacwadu noqonaysa macnaa diintii dhammayd oo nebiyulaahi muxamed salawaatu ullahi wasalam ale uu la yimi rumayn la rumeeyo iyo raacitaan la raaco ayaa dacwadu noqonaysaa ibnu kaiir qudus adacwa ila allah wuxuu yidhi waa dacwatu إلى شهادة أن لا إله إلا الله waxdahu laa shariika lah waxyaabaha xaqaa'iqda ah ee la doonayo in dadku ay fahmaan markaynu dacwadda ka hadlayna hadiyo gooraale maaha inay maskaxaad ku soo booddo wadaad muxaadara ku jira ama khudba akhriyaya ama cashar jeedinaya intaa inaad u qaadato dacwaddii ee dacwaddu waa hawl ballaaran waa camal ballaadhan oo qof walba la doonaya inuu la yimaado alummatu kulluha calayha cibu dacwati ila allah ummadda dhan waxaa saaran mas-uuliyadda ama e, xilka dacwaddan waa saaran yahay oo nin walba inuu ka qayb qaataa la doonaya diinta nin codkiisa kaga qayb qaato cashar jeediya wax dhigaya odaka wax baraya mid fakarkiiyo maskaxdiisa kaa qayb qaadanaya oo yani dadka kula hadlaya mid gacanta kaga qayb qaadaya dhaqaala ku bixinaya mid maxaan ku dhahdaa dowladnimo iyo maamul hayo ah oo ku fulinaya sharciga awood iyo baawar ku fulinaya munkarka iyo fasaadka iyo macaasitana gacan ku qabanaya waxaa weeyaan ninba meel buu ka soo gelaya hawshatan waa hawl ummadda oo dhan laga doonaya la timaado marka waxaa weeyaan ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay in xilku ummad o saaran yahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiira ana waman ittabacani tani waa jidkaygi weeyaan waa jidkaygi waa kan ilaahay baan dadka ugu yeedhayaa calaa cilmin iyo basiira iyo xujo iyo burhaan baan ugu yeedhayaa aniga iyo ciddii i raacday aniguna waan ku yeedhaya haddaan rasuulka ahay ciddii i raacdaydana way ku yeedhaysaa marka cidda raacday dee waa waa mujtamac oo dhan baa raacay oo rumeeyey iyada markaa qof walba waa laga doonaya xilkiisa inuu ka soo baxo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagaa kowka ah oo hawsha bilaabay oo dacwadda ummadda soo gaadhsiiyey ballaqa arisaala wa adda alamaana wa nasaxa alumma oo balaaqi weyna soo gaadhsiiyey waa waxaynu ku naaloonayno adduunka meel kastaba islaamnimada lagu dhegan yahay nebiyullaahi moxamed ayaa loo soo dhiibay ya'muruhum bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkar wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is waa nebiyu lahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo macruufkiiu farayaa xumuu ka reebayaa waa xilkii uu gutay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ummaddana xilkeeda yar waa la sheegado ilahay wuxuu idhi kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar wa tu'minuuna billah waxaad tihiin ummad la Eh, inaad dadka faraysaan macruufka ee khayrka u sheegaysaan inaad xumaa ka reebaysaan inaad ilaahay subxaana wa tacaala rumaynaysaan marka mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyat اljamiic waa waajib eh, fardu kifaa'i ah oo la doonayo ummadda in laga helo dad hawshaa u quba u taaganna laga helo xilka ummadda oo ay qaato oo xilkay dareemeen saxaabadii rasuulka abubakar baa dareemay cumar baa dareemay cumaan baa dareemay raggaasoo dhan baa ku shaqeeyey oo ufayl ibnu camr dawsi markuu soo islaamay reerkana caaqilkiisa u ahaa reer daws lo odhan jiray waxaa wey khalaas daydaan soo islaamay waxbay nagama dhexeeyaan waa diinta soo gashaan buudi oo duulaan xoog lu qaado waxsheeg iyo caaqilkii beeshayuu ahaa ninkii beesha garaadka u markii dambana markay waxba maqli waayeen rasuulku yimi rasuulka ilaahdow nimankii reer daws lo odhan jiray ilaahay way caasiyeen diintiina waa de nimankaa habaar khayrbare kama soo jeedo kuwa wax bare kama soo jeedo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa ilaahay buu baryey markaa dee baryadu isagu si uu duceeye muu habaarinen allaahuma hdi dawsan bui allaahuma hdi dawsan ilaahu daws nimanka liyaado ii soo hadee markii dambe toddobaatan ila sideetan reer markiiba saasay u soo goray diintii waxawey marka waxay ahayd xil ay dareemeen ee ummaddu ay dareentay oo saxaabadii rasuulku ay dareemeen ku shaqeeyeen bay ahayd waa xilkii abudar alkhafaari radi allahu anhu markuu soo islaamay oo rasuulku ku yidhi waxaad yeeshaa beeshii qabo oo xagga iska dhex joogo markaadi maqasho inaan soo baxay oo madiine xagga aan markaad maqasho warkayga markaasaynu kala war qaadan doonnaa markaasuu yidhi waladii nafsii laasrukanna biha bayna dahraanayhim markiiba wuxuu dareemay xilka saaran isagoo rasuulkaba ka tegin oo la jooga ayuu yidhi allaan ku dhaartee waa ka dhex qaylinaya buuti aamusi maayo laasrukanna biha bayna dahraanayhim fakharaja uu soo baxay masaajidku u soo baxay markaasuu naadaa biaclىa sawtih ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuul اllah dee lama ogay ninka markaa uu soo islaamay waatay ku boobeen nimankii waa ku boobeen soomaalisa marka xil sahlan maaha waa xilka ummadoo dhammi ay saasay u dareensaneed markuu qofku ilaahay rumeeyey oo diintan fahmay ayuu dareensanaa in hawshan ay saaran tahay wuxuu leey waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ha idin ka minkum umma oo minkumka qaarkood aimada waa mintu waa jinsiya ayay yidhaahdeen oo si loo dhigo ummadoo dhan baa xilku ku dhacaya haddii minkum tabciidiya laga dhigana waa ummadda qaar ka mid ay waajib ku tahay waana saasaa xoog badanoo fardukifaaya la yidhaahdo oo ummad u taagan iyadu sideedaba hawshatan in la helo waana sida ibnu kaiir qudhiis waa tilmaamayaa iyaday dhici karta qaar farducaan ay ku noqota in la helayo oo waa kale wاlmaqsuudu min hadihi اlآaية an takuna firqaة min hadihi اlأumة mutaصadiyaة lhada الشhaأن wain kana dalika waajiba عlى kuli fardi min اlأmة bxasabihi kama habta fi صaحيح msلم man ra'a minkum munkaran falyuغayiru biyadih fain lam yastaطic fabilisanih wain lam yastaطic fabiqalbih wadalika aضcafu اliimaan ummadda waa in laga helaa buu yidhi kooxu taagan hawshatan oo faraysa ummadda khayrka iyaday tahay bay tiin uu leeyahay qof walba marba basta maaragtay awoodis intay tahay iyo xilgu u saaran yahay oo sida xadiidkaas sheegay man raa minkum munkara mantu bay faa'iidaysaa oo cid kastoo xuma aragtaba laga doonayo inay xumaa wax ka qabato eh, macnahaasaa marka adiladu ay tilmaamaysaa callaama eh, ibnu baas raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa yare uu kaga hadlay dacwa ilallah wuxuu tilmaamaya qudhiisu xaaladu inay si kala adag yihiin oo xaaladaha jahalku badan yahay ee fitantu badan tahay xaalad hadda aynu noolnahay hadda inagu oo kale in aad xilku ninkii wax garanayaba xilku aad u sii saaran yahay oo wuxuu yidhi facinda qilat الducaa wa cinda karat اlmunkaraat wa cinda halabat اljahli ka xaalina اlyowm takunu اdacwaةu fardu cayn calى kuli waaxidin bixasabi daaqati macnaa wuxuu leeyahay marka ducaaddu ay yar tahay oo munkaraadku ay fara badan yihiin oo jahligu uu qaalib yahay samaanta xaalkeedu uu yahay markaa dacwadii waa farducayn oo cid kasta oo xildhibaana oo xilqaad ah xildhibaan ugama jeedno ee eraygii siyaasiga ahaa waxaynu uga jeednaa xildhibaanku waa qofka xilku dhibo oo mas-uuliyad baaliq caaqil baa layahy albaaliq waa qofka qaangaarhka ee caaqilka ah ee dareensan xilka islaamkana dareensan kaasaa loo jeedaa xaqiiqada muhimka in la fahmo u bahan waxaa weeyaan qof kastaa markaa inay tahay awooddiisa intay tahay tamartiisu uunbuu markaa ku hadlayaa ee maha macnaheedu inuun cid khudbad jeedisa in la sugo ee cid walba xilku intii awooddiisa ah ayuu saaraya oo had iyo goor waxaa dadka ku badan xitaa dadka tulaabulcilmiga wax baranaya oo eraygaan sheega muxuu taraya eraygaan sheega hebelba intaa waa hadlayeen eraygaan sheega ummadda muxuu ka bedelaya waa arrimaha maaragtay aad awaamiista ugu jira aldan ee u hasiga iyo kasalka ku ridaya qofka marka u horeyse hareecadu waxaadan awood ahayn laguma kalifin takliif maa laa yutaaq waa muxaala waxaan cidi awoodi karayn ummadda waxaa lagu kalifaya waxay awoodi karayso rasuulku cidna kama cafin markaa in khayrka u shaqeeyo cidna lagama dhaafin waxaa kaloo meesha imanaya aduu kelmaddaad sheegaysa khayrkaad ku hadlayso nataa'ijkiisa laguma dirsan waxaa laga yaabaa eray yaroo adugu aadan u aabba yeelin oo aadan dan weynba ka lahayn oo raalli ilaahay ah bari ka maalin darajaad waa weyn aad ku hesho saa rasulku inoo sheegay salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa dhici kartaba side qoladii nimankii reer bani israa'iil ee markay qolyii ugaarsadeen ee khaladkii ku dhaceen <coughs> maxaan yeellaa dadkii marka iyagu fiicnay yidhah maxaan iyagoo hawshan ka qayb qaadan kuwii markaa munkarka reebay waxay idhaahdeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waxaan u reebaynay hadalkaan u hadlaynaa uga joojiyayna waxay wadaan kuwana waa isdhiiban waxay yidhahdeen hadalna wax tari maaye fala laga qaado iyagu waxay yidhaahdeen oo ku hadleen waa ilaahay agtiisana cudurdaar baynu ka helaynaa in xilkeennaynu ka soo baxnay walacallahum yattaquun inay cabsadaan oo soo laabtaan dee waa suuragala marka walacallahum yattaquun maxaa kaa manciyaadee qudhaa markaad in kelmadaada ilahay dadka ku anfici doono wax badan baa loo soo joogay erayo aan aad qof markuu ka hadlayey wax weynaan la ahayn oo markii dambe sadaaga ay keentay iyo waxa ka soo baxay aan la marayn karayn marka waxaanu leenahay dhallinyarta ullaabalcilmiga macaahid ka baxday macaahidda ka baxday waxaa baratay inay dadaalaan oo dacwadda iyo khayrka ay ka shaqeeyaan waa waa baraarujin aynu baraarujinayno ahdaafta maxay tahay dacwadda iyo diinta aynu ka shaqaynayno waxaa jira ahdaaf caam ah iyo ahdaaf khaas oo tafsiili ah eh, marka ahdaafta caamka duuduubka mujmalka ah tacbiidu nnaasi lilaahi caza wajal waxda dadkan in ilaahay addoomma looga dhigo oo dadku rabbi ay ku xidhmaan oo rabbigay caabudaan baa hadafka guud looga jeeda wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala allah in la caabudo oo addoommuhu rabbigood ay ku xidhmaan waxaa loo jeedaa iblaaqu alxaqi cala alkhalqi in xaqa la gaadhsiiyo khalqiga oo ummadda diinta loo sheego yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah rasuulka ilaahay gaadhsii baa laleeyahi xaqa rasuulkii tegiye salawaatu ullahi wasalaamu calayh xilka waxaa dhaxlay oo dadkanada jooga ayaa markaa mas-uuliyaddu saaran tahay markaa inay gaadhsiiyaan xaqa oo faafiyaan taa macnaheedu waxa weeyaan in ummadda laga saaro jahliga in ummadda kufriga laga saaro in ummadda nifaaqa laga saaro in ummadda macaasida laga kaxeeyo oo waa ikhraaju الnaas min الظulumaati ilى الnuur allahu waliyu اladiina aamanuu yukhrijuhum min الظulumaati ilى الnuur alla isagaa subxaana wa tacala xigto u ah dadka muminiinta arrintooda tabataaminaya o maamulaya wuxuuna ka kaxaynayaa mugdiyaasha ulumaat اlkufri ulumaat الshirki ulmaatulmacsiya ulmaadku way fara badan yihin mugdiyaal fara badan oo noocnooc ah, ah oo gaalnimada u sarrayso yaa laga bixinaya oo loo saaraya maxay ilaahay subxaana wa tacaala eeeelayskiisa iyo nuurkiisa iyo iimaanka loo saaraya waa hadafkii uu xadeeyey ninkii loodhan jiray ribci ibnu caamir sida ibnu kaiir fi lbidaaya wاnihaaya mujalladka toddobaad uu kaga hadlayey markii rustum oo ninkii qaa'idkae furus xukumay fawda isgeliyeen ay wada hadleen war maxaa la timaadeen maxaad doonaysaan maxaad rabtaan limaadaa ji'tum maxaa idin keenay hadallada markii uu ku yidhi wuxuu ku soo koobay hadafka risaalada laga leeyahay ji'naa linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ila cibaadat illaahi waxdah waxaanu u nimi inaannu addoommaha ka saaro cibaadada ay oo addoonku inaanu addoon kale caabudin oo aanu caqiide ka qaadan oo aanu maxaan ku ray tashriic iyo qaanuun ka qaadan oo aanu maxaan ku ray u noqonin qof markaa dee isaga addoon u ah ee qof xora oo ilaahay ku xidhan inuu noqdo linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadat illaahi waxda ilahay cibaadadiis keligood loo saaro wa min diiqi dunya ilaa sacatiha cidhidhiga adduunka inaan ka kaxayno oo waasicnimadeeda oo qofku markuu reer adduun yahay oo ilaahay aan rumaysnayn ciidhi ku nool yahay cidhiidhi ku jiraa oo ilahay baa qur-aankeeda wa tacaala inuu ku sheegay ilahay uu leeyahay waman carada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma markaa noo danki ah, oo cidhiidhi ah oo hoosaysoo liitu ku nool yahay marka islaamnimadu waxay u saaraysaa qofka kan nool waasic ah. ah oo qiimo leh marka min diiqi اdunya ila saatiha wa min jawri اladyaan ilaa cadli اlislaam inaan ka soo rarno dadka dulmiga ay samaynayaan diimaha kale dadka diimaha kale sheegtay ee baailka ah ee dulmiga ku soconaya iyo cadaalad darrada iyo waxay ku dhacay intaan ka soo saarno inaan cadaalada islaamka ugu yeedho hadalladaas hadalladiisbay ka mid ahayd ribci bin caamir uun kula hadlayay ninkii boqorka ahaa ninkii madaxda ahaa ahdaafta tafsiiliga marka laysi kala qaadqaado ee laysi kala dhidhigo waxaa ka mid a iijaadu eh, lmu'min qof mu'mina oo saalixoo wanaagsan oo mustaqiima oo toosanoo mutadayinah in soo saaro lan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam ayuu rasuulku salawatu ullahi wasalam calayh oyuu ku yidhi wuxuu ku yidhi cali abi aalib oo munaasabadu maxay ahayd waa jihaad fii sabiil illaah oo loo diro le ciidanka qabso jihaad buu ku socdaa oo dagaal baa lagu qaadaya yuhuud haddana eraygaasa la faraya hidaayo ayaa laga hadlaya jihaadka naftiisa hidaaya ah dadka la hanuunaya in ilaahay hal kugu hanuun qof keliya kugu hanuuniyo ayaa wuxuu kaaga khayr badan yahay geela kiisa casaas kaaga khayr badan yahay marka waxaa weeyaan in la soo saaro shakhsiga mu'minka ah oo waxaa rasuulku inoo sheegay maalinta qiyaamaha waxaa iman doona nebi wa macaahu rajulun yati nabiyun wamacahu rajulaan nebi baa iman doona laba qof wata nebi baa iman doona qof wata mid baa iman doona saddex wata dee ugu dhan tahay mar haddii uu soo saaray qof soo saaray qof mar hadu tarbiyeeyey oo isaga qofuu diintii geli soo geliyey waxa wey ugu dhantay xilkii waa ka dhacay ee maaha maaragtay dadka qaarkood see u arkayaanoo oo dadku diinba looma soo jeedo marka war kitaabada akhri wuxuu dad badan ba maayo oo yaa kuu dirsay dad badan yimaadaan sumcadoon baad tahay iyo maaragtay fagaaro weynoo lagu soo buuxsho qof haddaad hesho qofkaas oo akhriyaysa waaxid ha ahaato labadaas oo akhriyaysa oo ka hadda nebi aan la hal qofe ka warran nebi baa hal nin goobta keenay marka waxa weeyaan inaad qof soo saarto ood ku tacabto laba soo saarto saddex soo saarto waa khayr iyo wax wanaagsanoo weyn weeyaan marka in la fahmo weeye ahdaafta la fahmo waxaa ka ah ahdaafta tafsiiliga ah markaad si kala qaadqaado iqaamat lumma saalixa addaaciya ila allah almujaahida fii sabiilih ummad in leh oo muslimad ah oo wanaagsan oo saalix ah oo toosan oo diinta xambaarsan gebigeeduba ummad diinta u taagan oo ummadda diinta ku jihaadaysa ah ummadda in la helo baa loo socdaa waa ummaddii nabi ilahi maxamed soo ummad dhan buu soo saaray rasuulku oo caalamka duruus siisay duruus gaaladii kibirtay adduunka farisiya ruum nimankii la ee adduunka ka batorinayey waxa weeye afka dareen ummad markaa nool oo caalamka dhan qabsatay oo akhlaaq iyo diin iyo ciddii faraha taagtana shanu taagta oo iyagu fiitooda taqaana fiitooda kuwana sheeganayaan islaamkaa yaqaana cid kaloo fiitooda taqaana ma jirto soo ma aragti ummaddaas baa la soo saaraya la raba in la tarbiyayo la soo saaro oo laga shaqeeyo si ummaddaa loo heli lahaa huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini ilxaq liyudhirahu cala diini kulli wa kafaa billaahi shahiida buu ilahi subxana wa tacala marka alle waa ka soo diray nabiy llahi moxamed bilhuda wa diin اlxaq bilcilmi الnaafic wاlcamal الsaalix buu la soo diray cilmi naafica iyo camal saalix buu la soo diray oo waxa weeyaan si diimaha ka o dhan looga sarreeyo oo loo helo markaa ummaddii caynkaas hay waana soo baxday ummaddaasi wayna soo noqonaysaa laakiin dad baa ilay ku cisaynayda inay soo noqoto waa juhuud la raba in la bixiyo juhuud la raba in la bixiyo waladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين marka ilahay wuxuu soo diray nabiyulaahi muxamed wuxuuna soo diray inuu ummada tarbiyeeyo yusakiihim tahiro shirkiga macaasida xiqdiga xasadka isnacaybka karaahiyada xumo oo dhan inuu ka nadiifiyo ummad sax oo qalbi wanaagsan oo isjecel oo maaragtay ilaahay taqaana ummaddaasa la soo saaray soo saaray rasuul salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah ahdaafta laga gaadhayo dacwadatan iqaamat اlxuja cala aljaaxidiina wاlkaafiriin in kuwa xaqa diidan ee garta lagu naqo oo xujada lagu oogo oo si aanay beri ka maarin aanay u murmin oo dhan ilaahay oo haddiina la soo gaadhsiin lahaa oo diiniya wax naloo sheegi lahaa saamay ahaateen arrintu inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuuxin wاlnabiyiina min bacdi waawxaynaa ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaata waciisa waayuuba wayuunusa wahaaruna وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وسأنا أنغن يعني بريك قيامها baan usoo diray rusushaas wax xuja iyo gar aan loo helin ilaah haddaad noo soo diri lahayd rusul waa rumayn lahayn saasaa miyeeln saasaa miyeeln marka xujada ummadda lagu oogaya ummadda wada islaamayso gaala jiraysa oo gaal muslim la ahaado sunnaha ilahay bay ka tahay waxaa ka mid ah islaaxu lbilaad waalcibaad rususha loo soo diray ama dacwaddan shaqaynaysa ee maaragtay xaqa ah waxaa loogu talagalay oo hadafkeedu yahay in dadka iyo bilaadka iyo waddankaba lagu hagaajiyo markaa diintu waxay hagaajinaysaa bulshaday hagaajinaysaa oo dalkay hagaajinaysaa nabiyullaahi shucayb qowmkiisa markuu la hadlayay qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbii warasaqanii minhu risqan xasana wmaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alilaax ay maa uriidu ila alislaax hagaajin baan doonaya oo waxaan la socday hawshaan wadaa waa hagaajin shaqadaydu marka nabiyulaahi shucayb saasuu haa ambiyadoo dhammina saasay nabiyulaahi maxamed adduunku islaaxiyey wuuna sheegay in dib loo noqonayo dadku ay dib noqonayaanoo islaamku qariib uu noqonayo kuwa hagaajin doonana waa kuwa islaaxinaya bada alislaamu qariiban wa sayacuudu qariiba fatuuba lilqurabaa qiila man hum yaa rasuul islaamku wuxuu ku bilowday isagoo qurbo oo yani maarata qariibku ah adduunka nabiyulahi maxamed oo keligiisa hebel baa abubakar baa soo raacay hebel baa cumar baa hebel soo raacay hebello afraad yaryar cishay marshay bay hayd markii dambana dee intishaaray sidii buu ku noqon doonay isagoo qariib aan la garan doonin fatuubaa lilghurabaa man hum yaa rasuul allah aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu waa kuwa hagaajinaya dadku waxay fasahaadiyeen buu rasuulku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh marka eh, fasaadka eh, waxyaabaha cismada u ah ee laga gelaya lagaga dhowrsanaya waa hagaajinta ummadda laga shaqeeyo oo ummaddu marka la hagaajinayo oo khayrka laga shaqaynayo dee ilahay wuu badbaadinaya wamaa kunna muhlik اlqurى ila waahluhaa ظaalimuun dadka la halaagayaa waa dad aalimiina waxaa ka mid ah ahdaafteeda khaaska ah ee tafsiiliga dacwaddan laga rabo inay hirgeliso cimaaraة اlardi biاlkhayr wاlcamal الصaalix dhulka in lagu camiro korkiisa in la camiro oo khayr iyo wanaag lagu camiro iyo camal saalixa yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun ilaahay u rukuuco u sujuudo tukada wanaaggana sameeya waa liibaanaysaan oo waxa weeyaan dhulka naftiisa wax allaale wixii bulshada intifaaceeda ah in laga shaqeeyo waxay ka mid tahay diintii beerihii in la falo xoolihii in la tabco in maxaanku dacwadda ay diinta soo hosgelaya samaynayso oo rasuulku salawat ullahi wasalam isagoo ka hadlaya qiimaha in wa intifaac intuu qofku nool yahay dhulka korkiisa ka sameeyo ayaa wuxuu leeyahay idaa qaamat asaacatu wa fii yadi axadikum fasiila haddii saacaddii qiyaamo ay kacdo oo midkiin gacanta u ku haya laangeed timireeda u gacanta ku hayo fain istaaaca an laa taquuma xataa yakrisa falyakrisha buu rasuulku yidhi imaam axmed iyo buhaari fi adab almufrad buu xadika ku ka heray qofka isagoo gacanta ku haya laan yar oo geetimireed ah qiyaamihii saacaddii qiyaaman ay kacday awoodna ule intaanay si fiican u kacinoo soo gaadhin hawsheedu inuu laanta taago ha taaga buu rasuulku yidhi wata u laan la taagay qiyaamihi isagoo ku soo wadkaa soo socdee laan la taagay ayaa intifaacsanaya waxaa lagu barayaa hawsha taynay tahay hawl baahay qofku intuu nool yahay nafi ku jirto oo u soo jeedo oo naftu ku jirto inuu ka shaqeeyo ka shaqeeyo ducaadda khayrka ka shaqaynaya ku hawlan diinta waxay haystaan waa warasatu alambiyaa dhaxalkii ambiyaday haystaan oo rasuulku wuxuuhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waina alculamaaa warasatu alambiyaa waina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama inamaa warasuu alcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir culimmadu waa dhaxalkii ambiyada ambiyaduna dadka ma dhaxal siin lacag ma siin oo shilin iyo doolaar iyo dirham iyo diinaariyo ma siin laakiin waxay dhaxalsiiyeen waa cilmi waxyi bay ka tageen alkitaabu wasunna bay ka tageen qofkii markaa qaata ee kitaabkaa qaatay ee sunnaha nasiib weyn buu qaatay oo marka horta waxa weeyaan hawshaad ka shaqaynayso waxaa weeye waa dhaxalkii nabiyullaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaynu leenahay wax laga shaqeeyo waa weeya waxaa u fiican diinta ilaahay wa afdalu acmaal wa axsanu aqwaal acmaal la sameeya tii weeyaan camal qabto wax lagu qowlo waa ka fiican sida ilaahay ba wa taala qur uu ku leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka odhaa wanaagsan qofka leh dadka ugu yeedhaya dacaa ila allah war xagga ilaahay u waxaa ka taga war xumaha joojiya yaa ka odhah wanaagsan wax ka odhah wanaagsan marka qofkii mu'minkaa inuu afkiisa furto oo khayrka ku hadlo dadka xumaha ka shaqaynaya baan aamusay miidiyahaasa waxaa ka soo baxaya mid qabyaalad ku hadlaya baan ka cishoonay afkiisaas furanaya oo reer fulan haddaanu nahay la cuslo dubay oo ku hadlaya munkar ku hadlaya oo aanu khalqi ilaahay daawanaysa muslimna waanahay buu ka cishoon waa oo tii heesaysay ee maaragtay sida foosha xunta u labisatay ka baxday halkaa afkeeda intay furatay bay waxay doonta ku hadlaysa jabinaysaa iyadoo munka ku jirta soo oo kii kiristaabaynta faafinayey ee ciisa almasiix ku leh soomaaliya ciisa almasiix naxariisiisan ku hoos nool lahay waxaasay ka soo daynayaanoo hadlayaan oo caalamkao dhan laga daawanaya xaggee markaa ninkii daaciga u joogaa inuu hogto hoos foorsado oo iska aamuso wax saxa maaha loo baahayay marka in aad dareento mas aad fahamto hawl ka fiican laga shaqayna jirin markaad hawshaa ku hadlayso oo dacwaddani waxay ka mid tahay waa jihaad fii bal waxaynu leenahay jihaadka waa noocyada ugu fiican dacwadda ilaahi subxana wa tacaala ibnuqayim baa arrintaa ku sheegay kitaabkiisa miftaaxu daar sacaada wuxuu leeyahay wa tabliiqu sunanihi ila alumma afdalu min tabliiqi sihaami ila nuxuuri اlcaduw sunnaha oo dadka la gaadhsiiyo oo bulshada la gaadhsiiyo waxay ka fadli badan tahay in xabadda iyo rasaasta iyo siyaamta iyo leebabka laabta cadowga lagala dhaco taasaa ka fadli badan bu sunnaha la gaadhsiinayo wuuna tacliilinaya saamtu sheegaya lianna tabliiga asihaam yafcaluhu kaiiru min annaas yacni sihaamta iyo leebabka ee cadow lala dhaco rag badan baa samayn kara nin waliba nin waliba uu samayn karaa somaaragtid oo muddo yar baa lagu baran karaa inuu qofka xabadda rido oo cadowga la dagaalamo muddo hal bil ah oo dhibo qofka la geliyo oo qoriga aakigasa ah loo furay see loo ridayo bil ku leefaya bil buu markaa dagaalamaya soo laakiin intee u daaci ku noqon karaa sheekh waa dadka bara oo ummadda sunnaha gaadhsiiya inta imise qorshay u baahanaysaa imise kitaab u baahanaysaa imise juhuud iyo sagar u baahanaysaa soo marka wuxuu leeyahay لأنa تabliiغ السihaam yafcaluhu kaثiiru min الناas وأma تabliiغu الsunan falaa yaquumu biha إila waraثaة الأنbiyaء وkhulafaaءum fi الأmam diinta gaarsiinteeda nimankii rasuulka dhaxlay waa nin cilmigii xambaarsan oo ninka cilmiga xambaarsan dee cilmigu ciyaar wax ku yimaada ma aha wax ciyaar ku yimaada maaha waxa weeyaan inuu jihaadka meel tira kaga jiro waxaad ku garanaysaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leey walow shi'naa labacana fii kulli qaryati nadiira falaa tuici ilkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira oo haddaanu doonno qaryo kastaba eh, middigaanu u soo diri lahayn eh, haeecin gaalada waxaanad kula jihaadaa jihaad weyn jihaadka weyn markaa muxuu yahy waa dacwadii waa iqaamat lxuja iyo maxaan ku dhaha burhaantii loo cadday waayo suuraddu waa maki jihaadba markaa lama farad yeelin marka taasina waa daris ku tusinaya in maxaan ku dhahdaa dacwaddu ay ka horayso jihaad fii sabiil illah waxaa ka mid ah annajaatu min alkhusraan qofku markuu ka shaqeeya dacwadda tan khasaaruu ka badbaadaya khasaaraha aakhiree khatarta ah waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaq watawaasaw biالsabr marka kuwaas way kuwa liibaana sifaatkaa laga hela xaqii bay isu dardaarmayaan sabirkii bay isu dardaarmayaan diintii bay ka shaqaynayaan kuwaas waa kuwa ka badbaadaya khasaaraha oo rasuulka xadiidkan akhriya wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh man daca ilaa hudaa kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabica taasina waxay kutusinaya waa xagga kasabka yacni ajar fara badan in la helayo oo khayr fara badan aad ku helayso oo hawshaad ka shaqaynayso wax fara badan baa kuu ururaya oo aad kaga badbaado khasaara oo rasuulku wuxuu xadiid ku leeyahy inna min ummatii qowman yucطawna mila ujuuri awalihim yunkiruuna munkar xadidka imaam axmed baa wariyay waana xadid saxiixa ummaddayda qowm baa ka mid ah la siin doono abaalkii dadkii horreeyey la siiyey oo maxay samaynayaan yunkiruuna almunkar munkarkay inkirayaanoo diidayaan imise hadda munkar magaladana ka muuqda ayaanta waa baalka khamrigaa ah, oodu soo jabsaday oo wixii laga xishoon jiray oo magaalada laguma arki jirin qof dhacdhacayoo hadda waxaa laleeyahay awal ayaabana waxay ku bilaabeen saas wax dabadii meelahaasaa kuwa habeenkii soo jeedaa dhacdhici jira lakin hadda barqada bay dhacayaan casarkaoo waa iska cabaya marka ummad islaam ah oo magaalo ku nool oo khamrigiisaa lagu dhex oo kii dhacdhacayay u soo gelaya iskaba shekaysanayaan ummaddaas miya umadadee bal ka sheeka tahay fadhi kakac bay u wax kale wax loo adkaysan in fadhiga laga kaco oo iska kaashoo dadkan hayay ka yimaadaan dadka khamriga cabaya qabaa'ilkan bay ka dhasheen haddii si kale la garan waayo waa reer waloo qabso nimanka khamriyacabkaaga khamriyacabkaaga reer wal nagala baxo magala ka qabso intaas u tagtaan reer walba shirto yay nagaga jira ha xuluusha wax lagu gaari kara ka tahay shir intay qabsataa tiado waxa kale shar kaba u shiraysaan iyo wax baasba waa loo shiraya xumaantaba oo wax kala loo shiraya ansaxanayn oo sharci in reer waliba shiloo yidhaahdo imisaa ah khamriyac magaaladan jooga baadaw ah oo inta la isgareeyo lasoo qabto oo le war maka joogsanaysa u naseexadi kale dhaadiciyaano ku guraan xuluushay ka mid tahay la qaban karo baawar dawlad ninkaale ah, dawlad baa tihi laakiin dee ilahayda ma tusin inaad ka shaqaysa waca waxaynu u baahannahay inaynu kan u soo jeesanno ummaddatan oo u hagaajinno haddii kale waxayna haysta abaaraha iyo dhibaaha iyo colaadaha waxyaabahaasay ka imanayaan munkarkaa daahirkaa ee magaalada dhexdeeda ka muuqanaya ee dadku ay daawanayaan ee qofna aanu ka hadlayn qofna aanu xilba dhihi maayo oo aan ciidano danaynayn waa arrin marka waxaynu u baahannahay in loo soo jeesto rasuulku wuxuu noo sheegayaa dadka ajarkaa la siinayo dadkii horey ajarkooda la siinayo waxaa weeyaan munkarka inkiraya shayga xun baynan ogolayn ee ka dhidhiyaya waxa laynoo wada gaala wado iyo mashaariicdan laynoo soo gudbinayo ajandayaashan dadka laga dhaadhicinaya waxaa ka mid ah barnaamijta noocaas oo kale ah, oo in la yidhaahdo dadku waa xore waa maxay waxadee eh, adigu adigu haddaadaan cabbin wadaadu masaajidka iska gelayso ninkan maxaa kaa galay hawshan lagu wado ashadu saasay tegi doontaa mar haddii aynan kacaynba oo hadlaynin waxaa la leeyahy war maxaa idinka galay ninka adigu ah? adigu dee iska istakafurlayso tasbiixsoo ka bax baddaas isaga de maxaa galay wax saxna maaha waa waa waxaynu qiimo ku yeelanay macruufka ummadda loo sheego munkarkoo la reebo waa waxa ummaddu islaamnimada ee qayrka ay ku heshay taa laga waado waxa ummaddaasi uma jirta maaha waana hawlaha la soco wado oo dimuqraadiyaddan iyo gaaladu mashruuc ay wadaa ay rabaan inay ku dhex faafiyaan mashaariicdaasaa ka in la yidhaahdo eh, ha ka hadlina kaa oo wixii la odhan jiray munkaroo la reebo macruufoo raba qaanuun baa loo samaysanaya qaanuun baa meel ku yaala leeyahay ma jirto kama hadli kartid ilaa gaalada caalamkooda lagama hadlo minku waxba lama reebo laba shaaric isku haysta haddaad aragto haddaad daawatay ku ashtakeeyeen xaq bay u leeyahay waayo waad anshaxuun xadka daawa iska agmar shaqadooda haystaa waa caadi wax dhibaataa male adaan waxba fahmayn soo oo nin waxaa doonta wala caabudo hadhowtana kimisadiiba ka dhisayaan mid baa kristan baan kristan ka dhisay magaalada marka maxaa kaa gala masaajidkaa ka dhiso isna kiriinsintaa dhisto hawlaha in la fahmaa loo bahay lagu soo socda khatarta ah. oo dadku ay fadhiga ka kacaan intaad nooshahay waa wax qabataa waxaa ka mida ah ducaadu iyo dadka khayrka ka shaqeeya oo diinta ku hawlani waa khayru nnaasi bacda rusul dadka dadka u khayr badan ka rusha laga yimaado weeyaan aayaddaasaan u daliila kuntum khayra ummati ilahi subxana wa tacaala oo wuxuu leeyahay abu hurayra khayru nnaasi linnaas waxaad tihiin dadka u khayr badan anfacaadda dadka ta'tuuna bihim fi salaasil fii canaaqihim xataa yadkhuluu fi lislaam oo jihaadkooda xitaa wuxuu ahaa naafic markay dagaalka galaan wixii la qabtay waa soo islaameen islaam iyo waxay galeen khayrkii bay heleen somaarta marka waa ummad ummadda islaamka waxa leedahay waa ummad muntafica oo qofkani waxa weeya inuu muntafic yahay qofka muslimkii waa naafic waa kalghayfi aynamaa xalla nafac waa sida roobka roobku meeshuu ku dhaca u meel kastoo xunoo ku dhaco roobku anfacaya markuu liita biyihii oo meesha uu qabanaya dhulkii laga cabaya haddaanu baadi wax soo saarin marka waxa weeyaan waa cilmigaaga ummadda ku anfacdaa waa inaad ku anfacdaa waa inaad awooddaada iyo baawarka ilahay ku anfacdaa waa inaad gacantaa ee jeebkaaga ku anfacdaa umm-, rasuulku inoo sheegay salawaat ullahi wasalam khayru nnaasi anfacuhum linnaas baxadiiha dadka waxaa u fiican ka u anficitaan badan khalqiga ummadda oo munkarka laga reebo oo laga celiyo munkarka waxay tahay anfacadda ka midta ah. la anfacayo marka ummadda inaan u kacano fadhiga laga kaco oo khayrka laga shaqeeyo waa muujita waxaaso dhan baa leeyahay inaad tahay noqoto dadka dadka ugu wanaagsan waxaad ku helaysaa inaad hawshan ku hawlan tahay sharcigu ilahi subxana watacala uu ku wegmaday inaad ka shaqaynayso waxaad helaysaa ducadii nabiyullaahi moxamed nadar allaahu imra'an samica maqaalatii fawacaa waxafidahaa uma addaaha ilaa man lam yasmacha yani ilaahay wejigiisa ha nuuriyo qofkii maqlay odhaahday buu rasuulku yidhi oo weeleeyey oo xifdiyey oo dabeetana gaadhsiiyey ummadda marka ducadii rasulka ad helaysaa waxaa kugu socdaa khayr badan markaad ka shaqaynayso khayrka nuur baad ilahay waa ku nuurinaya iftiin buu kugeynaya khayr buu geynaya iyo wanaag markaad khayr ka shaqaynayso waxaa ka mid a ah ducaa ducada maxaan ku dhahdaa dembidhaafkay ku weydiinaysa malaa'igtu ilahay ku dembidhaaf weydiinaysa kuu socota makhluuqaadko dhan baad khayrkooda kuu socda oo waa rasuulku lahaa ina allaha wamalaa'ikatahu wa ahla asamaawaati waalardi xata annamla fii juxriha wa xata alxuuta layusalluuna calaa mucallimi innaas alkhayra yacni malaa'igta alle iyo malaa'igta iyo ahlusamaawaad iyo xayawaanka quraanjada xitaa ku jirta godkeeda iyo kalluunka badda ku jira dhammaantoodba waxay u ducaynayaan oona u naxariisanayaan oo dembidhaaf u weydiinayaan dadka khayrka dadka baraya fadaaishaasu leeyahy marka fadaa la dayici karo oo la iska lumin kara ma aha wuxuu leeyahay daliil iimaan baa ilaahay ku sheegay dadka khayrka ka shaqeeya ilahay baa uga markhaadka ina muminiin yihiin wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd yaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar macruufkay dadka u sheegayaan munkarkay ka reebayaan oo haddii dadku marka hawshaa qaban waayana dee maxaa ka dhacay maxaa ka soo baxaya hawshaaynu ka hadlayno dacwadda haddii laga shaqayn waayo istixqaaqu lacna waa kow in la mudanaya nacdal xagga ilaahay ah oo ilaahay nimankii reer bani israa'iil markay dacwaddii ka seexdeen oo khayrkiisu sheegi waayeen oo kii khamriga cabbayey ay iskala fadhiistaan wacayma isaga cabbaya oo ka maxaan kudhi zinada samaynaya baddiisaan ka baxaya galay oo ka xumaha ku dhacaya nin waliba isaga khushiga maxaa galay ay noqoto ilahay wuxuu i lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil cala lisaani wa ciisa bni maryam dalika bima cashaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahuna can munkarin laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun marka waxa weeyaan waxyaabahay samaynayeen iskamay reebi jirin munkar ay sameeyeen marka munkarka haddaan la yska reebin oo dadka xumaha ku dhacaya aan munkarka laga reebin waxay noqonaysaa marka in ciqaabayaasha lucina nacdashana waxa weye naxariista oo lagaa dheereeyo naxariista oo lagaa dheereeyo wax saaran ma waxaa ka mid a ka ratimaysa nusuul cadaab cadaabkoo soo dega iyo ducadoo layska aqbali waayo inta waa la ducaynaya ducada waxyaabaha maanica waa kamida in khayrka iyo dacwadoo la faafiya laga aamuso wladii nafsi biyadihi buu rasuulku yidhi lata'murunna biاlmacruuf walatanhawunna can اlmunkar aw layuushikana allahu an yabcaa calaykum ciqaaban minhu uma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum alle ku dhaartee naftaydu gacantiisausaan ku dhaartee macruufka dadka waa u sheegidaan xumaana waa ka reebaysaan ama waxa alle u dhow yahay inuu cadaab samada idinka soo diro oo markaa yaa allah ilaah baridaano haba idinka aqbali waayo marka furihii baryada in lays aqbalo oo khayrka la helo waxaa ka mid a dacwadda iyo khayrka oo ummadda loo sheego bal wuxuu leeyahy ibnu taymiya raxmatullahi calayhi ee hagaagga bulshada iyo nolosha hagaaggeeduba waa taacada ilaahay iyo taacada rasuulka taasina dhammaystirmi mayso in la helo macruufkoo dadka loo sheego iyo xumahoo dadka laga reebo saasayna ummaddana khayr oba ku noqotay fa ina salaaxa almacaashi wاlmacaadi fii طaacati اllahi warasuulih walaa yatimu dalik ila biاlamri biاlmacruuf والnahy can اlmunkar saarat hadihi اlummatu bidalika saarat hadihi اlummatu khayra hadihi اlumma cibaaro saasoo kale ah ayuu ku hadlay ibnu taymiya raxmat ullahi calayh waxaa ka mid ah oo haddii laga shaqayn waayo dacwadda ka soo baxaya intishaaru fasaad fasaadku inuu faafo waxaynu ka tahayno hadda ee ka tiiranyaysannahay wuxuu ku faafayaa marka la aamuso oo la hadli waado oo khayrka la sheegi waado yaa cid waliba hawsheeda maamulanaysa oo rasuulkeenni maxamedah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markii uu ka warramayey ummaddu inay doon wada saaran tahay oo haddii aanay xumaha meel uga soo wada jeesan ay wada halaagsamayso hadday meel uga soo wada jeedaan ay wada badbaadayso doontii waa tii lagu shabbaxay qoladii socotada ahayd musaafiriin bay ahaayeen doon bay laba khanleh oo biyo macaan kor socota ayaa loo qori tuurtay qolaba meel bay heshay qolada xagga hoose ku jirtaa markay rabaan biyaha inay cabbaan kor bay u soo baxaan kuwanay soo jiidhaanoo cagcageeyaan markii dambe horta maxaa baynagu xaaqsanay biyaha innagaaba u dhowey innagaaba xagga joognee oo biyaha u dhowa maxaa inagu kalifayay marba inaynu kor baxano oo nimanka xaggan hooseba maan baasha ka dilaacinno oo alwaa xagga hoose ka fura si biyaha aynu agga hoose marka wuxuu rasuulku yidhi fain tarakuu wamaa araaduu halakuu wa halakuu jamiican hadday isaga daayaan oo yaan oo maxaa naga galay kushi wadadi doonta ninkood bay ka dalooliyeen warna kor baynu saarnahay ninka hoos ka dalooliya isaga u taalla hadday isaa yidhaha maxaa soo baxaya halakuu wa halakuu jamiican wain akhaduu calaa aydiihim hadday gacanta ku dhigaan waryaa dhegaysta ma daloolin kartaa jooga si kastabaan qobdhi kasta idinku qabna soo baxa oo dusha u soo baxo biyaha maadaha ka cabo weydinkaa ma taaban kartaan gacantay ku dhagaana najow wa najow jamiican waa badbaadayaan kuwa hoose kuwa sarena dhammaantoodba waad badbaadaya somaaragti marka waxa wey rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh doontaasaa ummaddu wada saaranta marka dadka xumaha samaynaya kaamuska iyo iska dhaafdhaafkeedu waa nabar inagu maan nabar inagu maqan weeyaanoo waa waxaynu hadda ka tahay inaan qabaanuku eh, marka waxay u baahan tahay in la ogaado kaamuska intishaaru lfasaad waxa fasaadka waxaa keenay dacwaddii sida xoog gale u socotay xawliga ahayd meel kasta in laga hadlo shaaric la istaago masaajid laga hadlo goob kasta la istaago ka xumaha wada loo naseexeeyo meel kasta la galo hawshaasaa yaraatay waa ti eh, zayr binti jaxsh ka warramaysa rasuulku salawat ullahi waslaam inuu soo kacay isagoo aad u argagaxsan fazican laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma radi yaajuuja wamaajuuj hadal buu ku hadlay aad yani tawxiid buu ku dhawaaqay markaasuu yidhi maanta waxaa la soo furay oo furtay meeshii yaajuuj iyo maajuuj markaasuu inta fata iyo suulka isku qabtay in yaroo intaa leg baa laga furay markaasaa waxay tidhi anahlaku wa fiina asaalixuun miyaana la halaagayaa iyadoo dadkii saalixiintaha eh, ay naga mid yihiin qaala nacam idaa kaura alkhabau haddii xumuu batahaa waa lays halaagaya asaalix waalaalix kii wanaagsan ay agtaa la marinaya marka dibcata aaniyati ma noqoto oo marka lasu halaaga qof walowba waxaad ku dhimaataad ku soo bixi doontaa weeyaan wuxuu kao rasulku inoo sheegay salawatullahi wasalaamu calayh waa ciidka weyne khatarta ah ee dadku waxay awood u leeyihin oo qaban karaan hadday ka aamusaan maa min qawmin yucmalu fiihim bilmacaasi uma yaqdiruuna calaa an yuqayiruu qowma jiro dhexdooda lagu sameeyo macaasi iyo xumaan uma yaqdiruuna calaa an yuqayiruu kadibna awood ule arrintaa inay bedelaan uma laa yuqayiruu aan waxba ka bedelini ilaa an yacummahum alcadaabu biciqaabin waxay kuwaasi u dhow yihiin ciqaab ku camimo bilahi alaykum hadda waa is leedahay haddaan markaan fikirin waxay dhahdaa suuragal miyay noqon kartaa intaasoo kun oo khalqiga magaalada degan inta khamriga cabtaa intee weeye nisba intee leg weeye hadii la sameeyo intay inaga noqon karaan inta khamriga cabaysa soo wax yar maaha wax yar bay noqonayaan waxaan isleeyahan waan aaminsanahay haddii inta kale fadhiga ka oo lagu boobo meel kasta la isu taagay in yar baa lagu ogaan karaa intaa haddii loo soo jabaraanu ku leefi waa hore laakiin hadda waynu ku aamusnay dee xadiidku wuxuu leeyahay haddii laga aamuso wixii la qaban karo ummaddii qaban karta hawshaas ee ka aamusta ilahay wuxuu ku camimaya cadaab ciqaab ku camimaya allahna nabadgeliyo waxaa kaloo soo baxaya marka dacwadda laga gaabiyo dadka ahlufaajiriinta inay dhiiradaan jur'atu ahlilfujuuri walfasaka nimankii faasiqiintii iyo mufsidiintii baa dhiiranaysa waxaa ka mid ah oo soo baxaya karat ljahli wa ru'yat lbaaila xaqan jahligoo fara badan oo maarata bataha oo intishaara iyo baatilkaoo xaq loo arko oo hadhowta dadku waxaa laga yaabaa shay baailaaba ah iska intishaaraya o iska faafaya xaq baaba iska noqonaya marka dambe dee lama oydaan marka dambe waa laga yaba in la helo khamrig waaba iska waa sharaab ruuxiyo wax weyn maha iska kii caadi kii hore maha waa mid iska yaroo fududo wax weyn maha bay ka odhanayn doonaan subhanak naasir sacd wuxuu leey innahu bitarki اlinkaari lilmunkari yandarisu اlcilmu wayakfuru اljahlu faina almacsiyata maca takaruriha wa suduuriha min kaiiri min ashkhaasi yadunu annaha laysat bimacsiya yani ka tegitaanka munkarka laga tago cilmigii baa ku lumaya oo jahligii baa ku faafaya oo marka dambe waxaa laga yaaba wixii aan macsi loo arag maxaa loo baahiyay ninka daacigaa laga rabaa marka ninka daaciga ah, si dacwadiisu u najaxdo oo dacwo mubaaraka u noqoto muwaasafaad baa laga rabaa dhowr qodob kokooban ka sheegi doonaa waxaa kow ka ah alkhlaas baa kow ah oo dacwaddani waa cibaado cibaadadana waxaa loo rabaa ikhlaas wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diin waa ka lele subxana wa tacala dacwadaad ka shaqaynaysa khayrkaad sheegayso haddaad kitaab akhriyayso haddii aad maxaan ku muxaadara jeedinayso haddii aad cashar bixinayso wax kastoo aad samaynayso ilaahay darti waa idinkaa tahay magac iyo milgadoon iyo sharaf iyo maamuus iyo sumcad iyo waxbuu yaqaano waxbuu sheegaa iyo waxyaabaha noocaasee nafta biniaadamka ku lamaan waa inaad naftaad kala dagaalanta oo xadiidku wuxuu in allah laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduruu ilaa quluubikum muuqaalkiina la eegi maayo ma buuran tahay ma caddahay ma weyn tahay wadcisaasaa tahay lakiin ilahay qalbigiinu eegaya ninbaa saxaabada ka mid ah rasulka rasuulka ilaahadow ara'ayta rajulan hazaa yaltamisu alajar bal ka waran ninkii duulay isagoo ajardoona iyo wadikra ajarna wuu rabaa magacna waa doonaya meesha in agga aakhira wax ka helo in la yahad maasha allah waa nin aan sahlanayn su wax u kala tuura iyo hawlihiisa iyo cilmiga iyo xifdiga qur-aanka iyo su maarata maasha allah magacaana wuu rabaa in waxoogaa u faafto markaasaa rasuulku wuxuu yidhi laa shaya lahu waxba male buui faacaadaha aaaa saddex jeer buu ku celiyey markaasuu markasta wuxuu yh laa shaya lahu wuxuu rasuulku ina allaha laa yaqbalu min alcamali ila maa kaana lahu khaalisan wabtuliya bihi wajhu ilaahay ma aqbala camal aan khaalis ahayn isaga looga jeedin oo wejgiisa lagu doonay ilahay ma aqbalo camalku aqbalaya waa camal isaga loo samaynayo isaga wax lagaga rabo magac iyo maamuus iyo milgo iyo sharaf waxba raadi maynin kare inaad ilaahay ajar ka hesho oo haddii la maaga haddi lacaawa isku mid iyo haddii la ammaano xadiidka wuxuu ahaa cabdilqudsi ana akhna shurakaa can ashirki man camila camalan ashraka fiihi macay hayri taragtu wa shirka marka ikhlaasku waa biyo kaba dhibcaan oo culay ibnu taymiya ina ikhlaas addiini huwa aladii laa yaqbal allahu siwaah ikhlaaska diintu waa shayga aan wax kale ilahay ku aqbalin isaga mooyaane وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا خلاصة الدعوة النبوية كتاب كتاب تحفة العراقية بخشيك معناها رسول oo dhan waxay la yimaadeen waxayd ikhlaas diintan oo ilaahay loo gooniyo la tawxiidka iyo kalinimada iyo wuxuu ilaahay loo gaar yeelo oo waxyaabo rushay la timid ikhlaaska marka hadii la yimaado oo qofku wuxuu sameeynaa uu isweydiiyo maxaa u samaynaysaa oo ilaahay dartii ay ku sintanaato waxaa soo baxaya marka qofka shuxuna iimaaniya qawiya buu helaya oo waxaa weeya markaa dacwaddii caajis yeelan mayso dacwo socotoo joogtaa bay noqonaysaa waayo shuxunadii iimaaniga igu wataa waa jaajgaraysan yihi waa duulaya waana jaajgaraya ikhlaas baa jaajgaraya marka riday raalihaansho ilaahay buu rabaa qof markaa ka sugi maayo in hebel u diro hebel waxa yeel isagaa amran soo maaragtid ikhlaasku wuxuu keenayaa qofka inuu siiyo aiqatu Eh, bitayiid illaahi wa nasrii lahu in uu helo oo aamino ilaahay baa kuu hiilinaya mar haddii ilaahay dartaad ku jirto oo dacwadan daacadaad ka tahay oo alla janno ka doonayso waxaaga waa taayiid badee rabbigaa waa kuu nusraynaya halkaasuu taagay markaa taayiidkaasuu haystaa qofka mukhliska ee eh, eh, daacadii wuxuu ku tirsan yahay cidaad ilmujaahidiin bu ku tirsan yahay mujaahidiintu ka mid yihi ninkaa mujaahid wey ninkaas waxaa ka mid a ah sifaadka la doonayo inuu noqdo zaahid inuu noqdo qofka daacigaa qof ah, zaahidah oo adduunkaan ku mamanayn qof maman oo adduunu raadinaya oo haddii layahay war dacwaddan waxaan yar qabo maxaan helaya jeebka istalciyaar ah oo hadduu wax kaa waaya kaa meel kale haddii sanqari ka baxdo war kun waa lagu aqbakhtiyaya haag fadhiin kaas kuwa kaleo waxoogaa hadda jeebkoodu yar nool yahay meel wax ka helelay wuu cararaya marka haddii jeebka istalciyaaraad tahay meeshiin aad u cararayso dee dacwo lama taas nin shaqataga baa tahay shaqatag baa tahay mogti waxba dadka mikrofoonaha kuwa ha ku xiijinin dadkan ha wareerinne iska shaqa tag meelaaga iska durbaankaga iska tumo oo marba meeshii laga shaahaya dad u cararto waa waa dacwo nafci doona dacwo maaha marka zuhdi baa la doonaya zuhdigu macnihiisu maaha in adduunka laga tago laakiin zuhdigu waxay yidhaahdaan an yaqluwa qalbuka mima khalad minhu yaduk qalbigaa inuu ka madhnaado wixii gacantaada ku jira waxaan gacan ku haynin inaadan qalbiga ku ridin oo raadinteeda iska daba ribti somaart waxay kaloo yidhahdeen waa tarku eh, maa laa yanfacu fi alaakhira waxaan aakhira anfaca inaad ka tagto waxaad ka shaqaynaysa hadda waa in wax aakhira anfacaya ay tahay somaart bukhdu dunya waalciraadu canha adduunkan mamanaantiisu aad nacdo jirjaani oo kale ku safku tacriifinaya oo kajeeskiisa tarku raaxati dunya liraaxati alaakhira raaxada halka kan waxaad uga doorbidaysaa raaxada aakhiro oo waxaad ka shaqaynaad ku hawlan tahay aad ku daalaysa ku soo jeedo ee ka shaqaynaysa waa wixii camalka aakhiro taas baa zuhdi la yidhaahdaa walidaalika baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo khayru khalqi illaahi ah ilahay idinku doortay bani aadamka rasuulka u khayrka badnaa allaahuma arzuq aala muxamadin kafaafan ama quutan ilaahu muxamed aal reerkiisa waxaad risiqiisa ka yeeshaa wax ku filanuun aanu gaajoonna yani maaragtay tarafuh iyo barwaaqaysi waxaan aan lahayn markaasaa axaadiida saxiix muslim ku sugan kitaabu zuhdi ee faraha badan saddex maalmood isku xigtaa khubsu shaciirin kama dhergin saddex maalmood isku xigtaa khubsu burin sarreenka maaragtay kibista laga samey kama dhergin tiyadda laga samey kama dhergin saddex bilood waxay leedahay caaisha bishii baa dhalatay oo tii labaad baa dhalatay oo saddexaad dhalatay guriga dab lagama shidin markaasaa le oo cunnadiinu maxay ahayd alaswadaan altamru walmaa saddex bilood baa biyo iyo timir launaya timirta ba inaga cunaba u naqaa inagu biyo iyo timir maa cuna loo yaqaana inaga fawaakida ku tirsanta soo saas maaha somaaragta waa rasuulka ilahi haddii la badxaa makaaga dhignaa maka ah dahab makaaga dhignaa waxa weeyaan ma iga daa allow ma rabe eh waxa weeye iga daa marka ma ahayn rasuulku markaa zaahid awalu zaahidiin bu ahaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa la doonay marka qofka mu'minka ahi inaanu iska dabarin adduunka oo dacwaddan waxay u baahan tahay dad mutadawiciina oo naftooda maalkooda huraya oo halkaa waxay ku soo gaadhay dacwadu tadxiya iyo dad aydan diintu ka dhab laakiin dad shaqa tag ah. lama diidana qofku inuu helo laakiin dad gorgortamaya oo haddaanu shiil helin aan ju odhanaynin kuwaa ducaad lama yidhahdo bahashii shaqay gashay oo ka malacaamada furanaya ama ka furanaya ama ka maxaan ku dhahay baraafidka furanaya nin wale wuxuu ka shaqaynaya insu ururiyo oo bahashii ururis baa lagu jiraa ma xuma adduunka laga shaqeeya hala waryo khayrkana qur-aankana hala dhigo baraafida hala furo laakiin waxaan leenahay yaa ay noqonin wax dacwada hor carqala ku noqota wixii dacwadda carqala ku noqonay waa in la yareeyaa oo iyadu xagga hore tahay markaasaynu umadnimo umad nahay markaas markaasaynu umad nahay shaqaynaysa walidaalika rasuulku wuxuu ku yidhi cabdilaahi eh, ibn cumar ibn caas wuxuu yidhi akhada bimankiba garabkii qabtay markaasuu kun fi dunya kaannaka gariibun aw caabiru sabiil waa dardaarankii rasuulka waxaad ahaatay adduunyada qof hariiba nin safaroo meel yar degan oo meel aanu ka dhalan yar joogo markuu masaajid ka soo baxaba cidba garan maayo soo maaragtay hariib baa la yihahdo waa ninkaasta waxuu ka yimi ama mid waddada goynayo gaarada la socdo buu goynaya ninkaasi ma ku taambaabaya meeshuu joogo markaa safar ku yahay maya saa ahu buu yidhi markaasuu dardaarankii buu qaatay wa kaana ibnu cumar yaquulu idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإida أصbaxta falaa tantadir الmasاء وkhud min صxatika limaradik وmin xayaatika limowtik haddii waagu kuu baryo galab ha sugin haddaad galabaysato waa ha sugin markaad caafimaadka qabto xanuunkaaga was hay qaado war xanuun baa ku iman doonta hadda intaad intaa leedahay wax ka shaqayso intaad nooshahayna geeri baa ku iman doontee lama huraanku waa geeri waad dhimanaysaa waad tegaysaa meesha joogi hadda intaad nooshahay subta iminkae eh, sii shaqayso wax khayrka saacada ka shaqayso subarte walidalika imaam shaafici wuxu odhan jiray salafku waxay dad aad adduunkan macno weyn aan lahayn zuhdi baa ka muuqday waman yaduq iddunya fa innii acimtuha wasiiqa ilayna cadbuha wacadaabuha falam arahaa ilaa guruuran wabaila kamaa laaxa fii dahri faraati saraabuha fain tajtanibha kunta silman liahliha wain tajtadibha naasacadka kilaabuha waa imaam shaafici raxmat ullahi calayh waa adduunku ka hadlaya mogta waan dhadhabiye adduunka ninkii dhadhabiyadow ana dhadhabiyo macaankiisii iyo khayaalkiisi intaba waan dhadhabiye wax kale kuma arag wuxuu iska dhalanteed iyo saraab iyo wax maaragtay bannaanka marka halkaa safarta qoraxdu kulushahay ban diiradoo kaa horeeya ka dhex buuqda biyana ma maxay yihiin waa sawadhalanteed ama dhahan dabagaale wax ma jiraan adduunku waa kaas buu marka bidicdii baa kuu muuqata marba gaadh gaadh waxaan ururi waxaan keen geeri baa soo qabanaysa marka wuxuu leeyahay haddii aad haddii aad eh, qabsato oo maaragta haddaad ka dheeraatana dadka waad kala ammaan helaysaa waadan adduunka kula baratamin waa nin fiican ninkaas nin ka fiican ma jiro waa u daysay mogti hadday kugu arkaan adigoo xoogaa maaragtay eh, shaqadii ku maaragtay ama ganacsigii ama xoolii ama siyaasaddii ama madaxtinimadii waxa weeye naasacaadka khilaafuha dood baa lagula gela dagaal baa lagu jiraa ayda marka hilib loo tooro somaad halkaa loogu tuuro hilibka maxay samaysaa waa ku yaacaya ninba kalamka qaaduraba marka adduunku waa kaas ila mushaafici raxmatullahi calayh marka waxa weeyaan waxaa loo bahay marka qofku inuu fahmo adduunkan qiima yaraantiisa oo qur-aanku meeshuu dhigay inaan dhigno oo ninkii wadaadka ahay diinta bartay maanta aan looga sheekayn qiimaha adduunka aadan noqonin adugu dadka ugu maman adduunka ku dhegan inamaa maalu xayaati اdunya kama in anzalnahu min الsamaء faاkhtalطa bihi nabaat اlard mima yaakulu الnaasu واlancaam xata ida ahadat اlardu zukhrufa wazayanat wadanna ahluha أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون آيات كأي دور آيات لمدة بيلاك ورق إما يدوك أي تاي مركز زهد وحكينا inuu qofkii daaciga diinta sheegayey qalbigiisa uu adduunku ku yaraado aakhiradii baa la weynaanaysa hawshu haye baa la weynaanaysa marka zuhdigu wuxuu keenaya qanaaca inuu qofkani waxa uu haysta ku qanacaya wuxuu haysta ku qanacayaa qanaacu gaadhaya ishad eh, fi dunya yuxibka allaahu washad maa fii aydi naas yuxibka naas waa ka rasuulka salawat ullahi wasalaamu calayh somaali waxaa la rabaa oo kale oo muhimah in la helo waxa la ahabaat in la helo oo sifaatka muhimka la doonayo in qofka daaciya ku sifaysay sugnaansho athabaat cala dacwa in dacwadda lagu sugnaado oo sunnaha ilaahay waxaa ka mid ah alibtilaa ibtilaaga iyo imtixaanku waa sunno kawni ah sida qoraxdu intay halkaa uga so dhacdo sunno kowniyay ka saasoo kale in lagu imtixaamayo oo ibtilaaad lagu marin waa sunnaha ilaah oo qur-aanka istiqraa' ku samayso waxaad cilmi yaqiin oo hubaala gaadhaysaa ibtilaagu inuu yahay sunno rabbaaniya aan takhalluf lahayn latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum wala tasmacunna min aladiina uutuu kitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira ilahay saasuu leh wa tacala xoolihiinaa laydinku imtixaamaya naftiinaadanku imtiaam naftii baa yaraana dadku baa dhimanaya abaaraa isku kicinaya waxaad ka maqli doontaan ahlu kitaabka iyo gaalada iyo kuwa mushrikiintaaba dhib baa ka maqli doontaan axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin waxay malaynayaan in looga tegayo waanu rumaynay iyo waan la fitnayn waa las fitnaynaya waa las imtixaamaya waa las jirrabaya am xasibtum an tadkhulu janna walama ya'tikum maalu aladiina khalow min qablikum masatum alba'saa wadaraa ma waxaad malanaysaan janna inaad iska geli doontaan iyadoo aan idiin iman wixii dadkii hore ku yimi kuwii hore maxaa ku masatum alba'saau waxaa taabtay faqri baa taabtay wاdaraau xanuun baa taabtay wazulziluu waa la ruxay waa la gelgilay xataa yaquula الrasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah alaa ina nasr اllahi qariib meeshu waa adkaatay oo nasrigu horu imanaya oo de rasuulku waad meeshii loo jeedo khandaq haraa laga dhigo laysoo bahaystay oo jiq lagaga dhigay meel kasta mataa nasullah ilahay subxaana farjiga waa furay markaasay u dhowda markay u adag tahay idaa daaqa alamru ittasac bay odhan jireen qolada qawaacid alfiqiya marka arruntu ceedhiyoonto waasnimaa timaada markay adkaato bay furmaysa hawsha soo ma aragtid roobka haddii uu adkaado abaartu socoto socoto marka u dambaysa inay keenayeen wahuwa alladii yunazzilu lghayda min bacdi maa qanatuu markay quustaan yadaan usbuucan waxba hadhiman qaar baa usbuucan dhan bii roobdiin dadku xool horta waa dhammaanaya waa isdhiibeen soo maarat xool waa dhammaanayaan dad badan waa soconayaan waxaasaa la shubaya ilaahay subxana waa shubaya roob marka waxaan rabaa qofku inuu dareemo sunnaha ilaahay ibtilaagaasaa ka mid ah, oo imtixaanaadka laysmarinayo duulaamada faraha badan ee cadowga uu samaynayo oo uu ilaamka tashwiiha islaamka ku hayo oo dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta magacaan loo baxshay oo la shawahayo oo dacwadda la doonaya dadku muslimiinta dhexdeed baa la kala xadaya oo rabaa inta fiicanee khayrka wada in la calaamadiyo si gaara gaara u calaamadiyo cadowga calaameeyo oo marka si looga cararo si aan loola tacaawunin si aan loola shaqaynin si markaa dadkii ducaadda ah la yidhaahdo waa beena waasina meelo kale u shaqeeyaan oo shubahaad lagu furo oo la yidhaahdo maxaanku dadku aga cararaan oo aad moodo mawqifkoodu inuu yahay atadaru muusa wa qawmahu liyufsiduu fi lardi muuse iyo qowmkiisa maxaad uga tegaysaa yani inay fasaadiyaan qoladiiba madaxweyntii baa madaxweyntii fircoon war fircoonow dadkii waxaad uga tegaysaa maarag suu fasahaadiya ninkii odhan jiray muuse hadda kuwa cilmaaniintii beladii gaala raacuba saasay odhanayaan niman baasoo gaarale baa dadka kharibado dadkii ummaddaas ku sababaashay waa qiso waa ti uun اعtadaru muuسى وqawma lyusli fi اlard weedarag iyo suufya ku daabanoo barakar oo isku wada xidhan oo diinta iyo dacwadda la dagaalamaysa marka waxaas w soo maray bay iska hayd wax cusub maaha somarkid waxaa mararka qaarkood ducaadda ibtilaaga la marya waxaa ka mid a in maal lagu furo oo laga yaabo kuwa hay-aad iyo boorsooyin waawen wata oo waxay ka socdaa aynan garanayn baa qaar saa wax ugu faray hadday doon hosta uga dhiibaya oo ducaad baa kalmaysanti muhaabarada inay dhci kartaa la fahmi waayeen ya bulshado iskasta waa nooc ka mida mogtahay la dagaalanka ka midta oo qofka daacigaahi inuu dhaha fura loo baahanya oo maal baa la isku furaya dhaqaala isku furaya gaaladu waa samaysaa dadka in loo fura oo la shaqaalaysiyo qofka lacagda la siiyo waxaa le nimanka hadday mashquula lacagta lagu waalo waa khalaas dee sheekaday wadeenba iyo jibad iyo xamaasada isku soo dhamaanaysa marka in la isku furo xoolo masaaricda ka midta la dagaalanka diinta la dagaalamayo oo waxaa ka mida ah tahdiid iyo hanjabaado intana ku day oo marka dambe bawar lagu adeegsado oo macaayadda lagaa xidho oo iskuaadka lagaa xidho oo masaajidda lagu yimaado oo qola lagu wareejiyo waa marba ciddii awood leh isku dayaysa waana sameeyeen meel badan waa nooc dagaal ka mida dil ay noqoto lagu dila diintaba markaa sunuhu inuu waddada horta taa inay tahay waa fahmaa si aad ama meesha kaga tagto oo maogtahay hawa fadhida lagdan wax ka fudud dacwaddu maaha maogtahay shaah lacabaya meel iska fureeshan marka xaaladdu adkaataa cinda alimtixaan yukramu marow yuhaan laisku jiri maayo marka waxaad yeelaysaa hawshu waa haw geeru ilaa ilaa geeriba geerisu baa tahay in xitaa lagugu dilo inaad u diyaar tahay baa muhim ah oo aad dareento inaad iman karto xitaa dilku iman karo arrimaha muhimka marka xaaladaasoo habaat bay rabtaa marka habaat iyo sugnaansho oo tashkiika aan lagaa gelin dacwadda iyo diintaad qoto oo shubahaad lagugu furin mararkaas waxaa dhici karta kuwa qudhoodu eh, khadka diinta kugula jira in lagu adeegsado oo iyagon kugu hawlanba meeshaa dadka ku foofi lahayd oo dacwadda faafin lahayd baa un intaa jugajugayna qodxan hoose mashaakil kale ah qodxan hoose intaa jugtaa kugu hayso hoose harraati hoose iyo jug hoose dhibaatay ka mid tahay sabir baa la rabaa iyo habaad iyo sugnaansho ayaa la doonayaa abubakar sidiiq radi allahu canhu iyo rasuulku markay safarka ahaayeen ee ay godkii galeen oo abubakar u baqay markaa rasuulka in gaaladii wadaba socoto markaasuu wallaahi ya rasuul allahi low nadara axaduhum mawdica qadamihi la ra'aana haddii midkood hoos foorsado lugihiisa waana arkaya abaadka rasuulka bal fiiri maa dannuka binayn illaahu aaliuhuma laa taxzan ina allaha macana maxaad u maanaysaa wi laba alla ku saddex yahay laba alla ku saddex yahay marka daaciga waxaa laga rabaa kalsooni rabbi buu kalsoon yahay hawshaad hayso ee khayrkaad ka shaqaynayso inaad ku kalsoontahy allah inuu kula jiro subxana wa tacaala dhib kasto kugu dhaca dulqaad iyo adkaysi iyo sabir baa lagu dhaafaa oo waaa wax taxqiijiya ummadaha bedela oo takhyiir keena ummad habaat leh oo xagsanaysa oo saacad yar dagaalku waa saacad la adkaysto dacwaddani waa sabir iyo ayaama la adkaysto waa laga gudbayaa dhibka ku haysta waxyaabaa jira waxaad u baahantahay markaa inaad adkaysato oo waxyaabaha imanaya intaas mararka qaarkood duhuurka gaaladu ay duhuur muuqato ee cadowga muslimiinta ay meelo badan baabi'inayso ama dalkeenna ama meel kaleba haatay dhibka badan ay ku wadaan ummadda arintaas marka wax weyn maaha way isbedeli doonta waa waa waa waa dhacay ee sababteennana inugu aynu kule muslimiintu ay ku leeyihiin oo marka iyagu iskhilaafeen marka iyagu diintoodii ka tageen baa duba rabi ku dhacay dubahana ku dhacay marka laa yaguranaka تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار marka sabaadku waa min akbar asbaab an-najah asbaaba lagu liibaano ee aad hadafka lagu gaaro waxay u baahan tahay marka sugnaansho iyo xasilooni iyo tazaczuc iyo khalqa dacwada wado iyo khayrkaad ka shaqaynaysaa laga gelin hawshan laguma gaaro hawl yaraan waxay u baahan tahay dadaal badan oo dheer Allah taxsab al-majda tamran anta aakilu lan tabluga almajda xataa talcaqa sabra buui maaha buu idhi meesha sare ee la gaadho yani maaha buu idhi waxoogaa timiroo la cunaya maaha buu idhi ilaa dacar dhabiso meesha sare la gaadhi maayo meesha yoolka hadafka sare loo socdo markaa sabir dheer iyo waddo dheer weeyaan u baahan sabir iyo adkaysi iyo allakayaab iyo cabsasho iyo taqwo dad ku maaragtay ku hubaysan baa markaa gudbi kara waxaa qofka ayaacigii markastaba la doonayaa inuu isku qanciyo qur-aanka ilaahay wuxuu kaga warramayaa rusushii uu soo diray oo dariiqani dariiq ugub maaha waa dariiq la soo faray oo soo jireen ah oo ambiyadii ilahay soo samaysay nabiyullahi nuux alayh salaam qowmkiisii buu diinta gaarsiinayay oo eh, alfa sana ilaa hamsiina caaman kun sannadood oo konton la sagaal boqol iyo konton sannadood buu rabbi innii dacwtu qawmii laylan wa nahaaran فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا nebigu isuu baa u hadlay fiiri si kastaa u hadlay sidii caad baan uga hadlay hoos baan ugu xanshaqay fadhi baan u yeeshay waxa weeye nimanka ma soo jeedaan soo maaragta waa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam baa la isugu habarwacday oo leegabiisa baa laga takhaluso markaasay dabka ku tuureen xasbiya allah wa nicma alwakiil ilahay uu tala saaray subxaana wa tacaala markaasaa ilahay le yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim baa ilahi subxana wa tacaala oo ambiyadoo dhan oo taariikhda soo maray nebiyullaahi moxamed ugu dambeeyo waxa weeyaan dacwaddaasi ka soo shaqeeyeen ilaahayna waa u hiiliyey jiilkii ka soo horjeedayna ilaahay waa jabiyey wa kullan naqusu calayka min ambaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wajaءaka fi hadi اlxaq waa kaa lihi subxana wa tacaala waxaad maqlaysaa qur'aanko ilahay ku leeyay wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiiru fama wahanuu lima asaabahum wma ضacufuu wma stakaanuu wallahu yuxib الصaabiriin waqti wagu dhac intaasaan kusoo gaabinay asal allah subxana wa tacaala an yajcalna min yastamicuuna qawla fi tawin xasana